kol haddaanu gunto midna wax alla wax la qaala alimaamu lmualifu raximah allahu tacaala wa culamaau salafi min asaabiqiina waman bacdahum min asaabiciina ahli wuxuu uhi wa culamaau salafi salafka culimadoodii wa min asaabiqiina cidda iyo dambaysa iyaga dabadooda markaasii dabadooda ahaaye min altaabiciina kuwii taabiciintii ama iyaga raacay dariiqoodii soosaarku ka raacay iyagu ah ama kaba mida min ahli lkhayri waalaqal khayrka salaaxa iyo cibaadada iyo xadiidka riwaayadii iyo noqdigii iyo kafisa wa ahlilfiqhi wanadar fiqhiga iyo ijtihaadka iyaguna ehelkooda ahaa laa yudkaruuna lama xusayo ila biljamiili wax fiican ammaan fiican la ammaano taas iyo dee waxa weeyaan jacayl la jeclaado la xurmeeyo taas mooyaane wax kaloo lagu xusayaa ma jirto waman dakarahum ruuxa xusa bisuu'in xumaan ku xusa fahuwa kaasi calaa gayri sabiili sabiilkii mu'miniinta qayrkii ayuu ku sugan yahay waxaa inoo dambeeyo fiqradii inoogu dambeysay sheekhu uu kaba soo hadlay saxaabadii rasuulkii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh rasuulka ilaahay jacaylkooda iyo xurmayntooda iyo in jacaylkoodu diin iyo iimaan iyo ixsaan yahay buqdigoodu calaamo kufri iyo nifaaq iyo duqyaan yahay oo dee waxa weeyaan ay tahay oo marka la eego ictiqaadkii ahlu sunnana ee waa mowqifka aan shalay soo aragnay markuu qolooyinka noo sheegay ayuu ciddii ka dambaysay ee culimmadii ahaydba iyagii iyo culimmadoodii iyo intii kaba dambaysayba inay mudan yihiin xurmayn inay mudan yihiin ammaan inay mudan yihiin jacayl la jeclaado taasna ay tahay waxa weeyaan dee dadkii muslimiinta dariiqoodii toosnaaba wixii taa ka duwanna ay tahay dalaal iyo dariiqii muslimiinta dariiqaan ahayn taas buu sheekhu raximahu llahu tacaala fiqradan inoogu sheegaya waftiga asalaf asalafna de waa salafa mastarkeedii ficilkaa salafa yasrufu waa idaa mada wataqadama <clears throat> waa marka uu horeeyo ee wixii dee tegay ee horeeyey unbaa cibaaro loo isticmaalo ay tahay laakiin waxa loo jeedaa istilaaxan waa saxaabadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo dadkii iyaga wanaag kuba raacay dariiqoodii toosnaa kuba raacay taas baa waxa weeye ay noqonayaan oo marka culamaau salaf halkan wuxuu uga jeedaa waa saxaabadii taabiciintii atbaacdoodiiyo wixii wanaag kuba raacay ee iyagu cilmina lahaa camal lahaa sunnihii rasuulka ilaahayna kuba taagnaa kuwaas buu leeyahay waxay mudan yihiinba dee in wanaag iyo jacayl iyo xurmo taa dee saxaabadiina waa ta aan soo aragnay wixii aan taa ka duwanna waxa weeyaan waa dariiqii muslimiinta ma aha waa inta fiqradani ay tahay laqbadan ku celin wa culamaau salafi salafka culimadiisiiyo min asaadiqiina kuwii iyagu horreeyey a ah saxaabadii baa ugu horreyn soo geli iyo waman bacdahum ciddii iyaga kaba dambaysay ee min asaabiciina iyaguna taabiciintii iyaguna raacay ee taabiciintii asnaxdoodiiba wanaagga kuba raacay ahlilkhayri waalasar iyagu ahaa khayrka waa salaaxa iyo wanaagga iyo asar asarku wude waabatan axaadiistii weeye oo ujeedadu waa dadkii xifdi xadiiseen iyo riwaayadeed iyo naqlistii iyo inay noo soo gudbiyeen oo waa dee inay waa dadkii iyagu qolooyinkaa hore waa sidii ay u kala baxayeenba agta xadiidkii riwaayadii iyo naqlintii lahaa iyo xadiidkii giistii sagaagsanaaye ee saxiixaayad kale inay noo kala sooceen ee taas iyaga cinaayadooda iyo ihtimaamkooda iyo aqoontoodu ay ahayd iyo ahlifiqi wanadar ku iyagu fiqiga marka la eego axaadiistaas iyo nusuustii qur-aankaba iyo adiladii sharciga kala soo baxay axkaamtii kala duwanay kala soo baxaan dadkii ay xalaal iyo xaraam u caddeeyaan ay taa nashriyaan nadar iyo ijtihaad ehelkeed ahaa laa yusaruuna ilaa biljamiil wanaagu mooye wax kale laguma sheegayo na wuxuu dee culimmadii ayaa waxay kulansanayaan ay uga qaybsamayaan qolooyinkaas dee athar iyo riwaayo iyo naqlin iyo xadiid ehelkeediyo ahaa aqoontooduna taa ay ahayd iyo salaax iyo qolooyinkan kale ee fuqahadii ahaayee adillada shareecada ee atarkii aataarta ay kaba mid tahay inay axkaamta kala soo baxaan dadkiina ay bal matalan cilmigii iyo xalaal iyo xaraamba u kala caddeeyaan kuwaas iyo dee ijtihaad ehelkeed ahaa labadiiba waa qolooyinkaase waxaa lagu xusayaa uun waa wanaag iyo khayr ruuxa aan taas aan ka baydhaana waa ruuxaan sabiilkii mu'miniinta kuga taagnayno inuu subxaanahu watacaala markuu ansaar inoo sheeg muhaajiriintii sheegay iyo ansaar sheegay dadkii ka dambeeyey dariiqooda maray wuxuu ka dhigay kuwa iyaga waxa weeyaan dariiqoodiina raacay ilaahayna u weydiinaya dembidhaaf iyo naxariis taas amaa wixii taa ka duwani dee dariiqii muslimiinta maaha waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaani walaa tajcal fii quluubina dilla liladiina aamanuu macnaa qulubtaydaba ha yeelin xifdi iyo caloolxumo iyo cadaawo dadka mu'miniinta ah hawiyeen taasay kuma ducaysanayaan kuwii ka horreeyeyna way u ducaynayaan oo imaam maalik baa laga soo naqliya kaa isagu salafkii caaya wax ka sheegaya ama dadkaa ah hore dee xataa inay aayaadkani fay bay kaba hadlayeen oo aayaadkan suuradan dee wabatan xashri inta badan axkaamtii faygiya ay kuba sugnaayeen dadkii fay a qayb ku lahaana muhaajiriin iyo ansaar iyo kuwan baa la sheegay marka ruuxaas inaanu qaybka fay ii ku lahayn waayo dariiqoodii maba hayo ayuu masalan kuga tegay oo dee inaanu qaybaha iyo waxaan la sheegayaba dadkii halkaa ama la siin lahaa ama mutay aanu noqon ahaynba walaa nufadilu ma fadilayno axadan axad min alawliyaai awliyada ka mid ah calaa axadi min alambiyaai calayhim asalaam ambiyada ilaah baa doortay ma ahan nubuwada wax la kasbado waa dee qoomka ilaahay khalqiga oo dhan iyo dadkii uu ka dhex doontay si ay risaaladiisii uga xambaaraan marka iyagu cidla martabadooda iyo rudmadooda gaadhaysa asal ahaan maba jirto camal lala yimaado inkastaba haba badnaado iyo mujaahado lagu gaadhi karo iyagu wixii ay dee matalan martabadoodii ama toodii lagu kasban karaana maba jirto marka axad dee dad gulaatul matalan ama nimankaa dee waxdat alwujuud lagu yaqaanay iyo waxa weeyaan khulaasul mutasawifa ayaa barkoodba ay maqaamkooda ka sarraysiiyeenba maqaamkii ambiyada marka axad awliyada kaba mida oon kama fadilayno calaa axadi min alambiyaa wanaqulu waxaanan odhanaynaa nebiyun waaxidun nebi keliya ayaa afdalu ka fadli badan min jamiici alawliyaa'i awliyadii oo dhan oo awliyada dhammaantood kooda hor iyo kooda dambaba nebi keliya ayaa ka fadli badan nebi keliyana rusbadiisii maba gaadhayaan waxyaalaha dee soo arorinta dee ibn abi jamra raximahullahu tacaala kitaabkiisana uu bukhaari axaadiistiisa kaba soo saaray ee dee saddexa boqol iyo meelahaasba ah waana axaadiistii bukhaari laakiin muqadimada yare uu leeyahay ou kaba dhigo ninka camalkaa iyo waxyaalahaas inuu dee intaasoo nebi la ajri noqonayo xadiisaan u soo naqliyo wax mawduuca aan asal lahayn cid khusbadooda gaadhi karta ama camal camalkoodiibaa xataa fadli ahaan kula simi karta asal ahaan maba jirto wanuminu waan rumaynaynaa bimaa jaa-a wixii yimi ee min karaamaatihim awliyada karaamaadkoodii kaba mid ahaa oo waxyaalihii khawaariqda ahaa ee dadkaa saalixiinta ah awliyada ilaahay kaba mida ah, gacmahoodii kaba muuqday iyaga xaggoodii khaaliq caado ahaa taas baan rumaynaynaa oo dee karaamaadkii waa jamcu karaamatin oo waa waxyaalaha shay khaariqo oo dee wixii la yaqaanay caadiga ahaa ka duwan oo khilaafsan oo ruux saalixa waxa weeyaan gacmihiisa kaba muuqanaya iyadoo aanay la socon dee taxaddi iyo waxyaalahaasi waayo waatay mucjizada iyo karaamada kala farqiyaanoo mucjisadna waa shay khaariqa uun caadadii waxa weeye ma'luufkii ka duwan oo khilaafsan oo dee waxa weeyaan ruux e, nebi ah uu gacmihiisii ama dee ilaahay subxaana watacaala ku xoogaynayo oo kaba muuqanaya iyadooy la socota taxaddi bal dadkii bay cajzi gelinaysaayo oo waxaasoo kale bal inay la yimaadaan haddii waxaan ay sheeganayaan ee nebigan diidmadiisa iyo inaanu nebi ahayn ay ku rur sheegayaan bal taa inay caaridaan oo kale ay la socoto karaamadna waa sheekh khaariqowne laakiin taasi lama socoto walow dadka hore mutaqadimiinta ah ama culimada hore barhkood nafsiga mucjisa ay kaba dhigaan in xataa tanaba laguba idlaaqi karo ee farqiga u dhexeeya taasun ay dee ladinta badan mutaakhiriintu dee waxay iyagu inay ku kala fardiyeenba xataa magac ahaan mucjise iyo karaamatan bay ku kala fardiyaane daba dadka awliyadaas ah saalixiinta ah karaamaadkoodii inoo sugnaada <clears throat> waan rumaynaynaa wixii kala yimi weeye oo dee qur-aankii iyo axaadiistiiba dee karaamaad noocaasi way inoogu sugan yihiin nafsi kale dee waxa weyaana aynu ogeyn ee sugnaydna karaamaad waa laynoogu soo naqliyey waxyaalo dad badan loo nisbeeyey oo karaamaad lagaba dhigon inoo sugnaynoo taasi dee iyada waxa weeyaan isaguba waa ka wasaxa oo saxa can istiqaati min riwaayaatin baodan doona taasi way ka baxaysaa laakiin waxay aynu ama qur-aankii inoogu sugan ama xadiidkii inoogu sugan ama karaamadu <coughs> maaha wax la inkiri karo ka inkiraya shay maxsuuka waxsan dee waaqaca ayuu inkaraya mutaabarun bay noqonaysaaye karamaadka iyadna laynoo soo naqliyey ama saxaabo laynooga soo naqliyey ama taabiciin ama in ku dhoweyd ama in kaba dambaysaya laakiin dadkaas dee waxa weyaan saalixiintaee toosanee istiqaamada lahaa laynooga soo naqliyey taasna waan ictiqaadinayo inay karaamo ay leeyihiin rabbi ku karaamaynayo waan aqoonsannahay bima jaa min karaamaatin wixii soo arooray karaamaadkoodii kaba mid ahaa qur-aankuba yimi xadiid xadiidkuba yimi wasaxa sugnaaday can ifiqaati dadka lagu kalsoon yahay min riwaayaatin riwaayaadkoodii iyo waxyaalaha aynoo soo noqdiyeena waan rumaynaynaa iyagana waan rumaynaynaa <clears throat> adigu sharaxaan ku arki doonaa waxoogaa yaroo kooban alkaraamaatu hiya maa yujriihi illaahu lisaalixiina waxa ilaahay dee uu markaas sahlayo fudaydinaya amba dareerinaya gacmahooda ku dareerin bal lisaalixiina dadkaa saalixiinta ah ee min khawaariq alcadaadka cadaadka kuwaadaynaya ama caadaadka iyo wixii la yaqaanay ka duwan ee dillaacinaya caadadii sii la yaqaanay wax ka duwan baa taas ayaa waxa weeye ay karaamadu tahay oo qur-aanka ee waa kan uu inoo soo naqlin doona haddii la yidhaaho maryam oo kale basadeed iyadoon halkay ku cibaadaysan intay inxiraafkii kaba bixin ayaa waxa weeyaan ilaah baa subxaana watacaala dadka uga keenayay oo xataa iyadoo dee nebi kafaaladii ay kuba sugnayd ayaa nebigi arkaya waxaan cidba u keenin oo agteedii kuga sugan hoo weydiyu yihi xaggee arrintan ama waxyaalahan yaa kuu keenay xaggee kaagaba yimaadeen oo kale qoloyinkai asxaabilkaafii oo kale saddex boqoloo kunood iyo ziyaado dad hurday oon waxba cunin oon waxba cabin ma haddana intay soo tooseen iyagoo inay shalay seexdeen bay iska sheekaysanayo kale iyo taas waa karaamo oo kale taasi bal maalan saaxibu maalan marka la eego sulaymaan oo kale xagga carshiga keenitaankiisii kaa ilahay ka cabira cindahu cilmi min alkitaab bal haddii aan malagyaasi lagaba dhigan laguma fasir adugu bal taas oo kale iyadna nooca karaamo uunbay ahaydba axaadiisa marka la eegana kolley ama ha noqoto waxa weeyaan shay matalan yaraa oo labadiyo haba noqoto labadii saxaabiya rasuulka ilaahay gurigiisa intay kaba tegeen habeen markii ay baxeenba ulahoodii ay u iftiimeen ama iftiin korkooda wuxuu dariiqii u ifiyey ilaa markay kala baydheenna iftiinkii laba kala baydhay iyo umuuro kala duwan bal matalan qisadan shahirkee lasoo naqliyey cumar ui saariyatu aljabal ciidankuna aad buu ugaba fogaayo dee dhulka markaa laga dagaalamayay dil faris bay ahayd ba maahayn dhulkata waxaa dagaalku kaba jiray haddana hadday noqoto ru'yo iyo hadday noqoto bal sawdkan iyo sawdka gaarsiintiisa bal waa qisadee shahiiro oo kale in khalid moolid runtii uu caddeen waxbau yeelin waqtiyadaayadna dagaaladii shaam ay socdeen iyo de aduu kal looma tirin karo bal saxaabadii calaa ibnulxadrami lama socotay iyadoo ilaahay biyo u dhib yareeyay socdeen oo kale marka ay adigu kollay baxraymiya de adiguna waxideed ay dhaafeenba adigu kollay way badantay marka la eego salafkii inka dambaysay aadna waxyaalaha dee la hube ee la og yahay kollay way tacadudayaanba umuurahaas oo dhan dee waa wax oo haddaba kuwaasna waan rumaynaynaa w waalculamaau asaabiquuna min alsaxaabati waataabiciina ahli salaaxi salaaxu ehelka waa halkaa ahlilkhayr uu kaba cabiray wa atbaaci sunani sunanta kuwii raacayo waa dadkii cinaaye ihtimaam iyo macrifo cilmigan xadiiska u lahaa waa ahlilfiqi fiqiga u lahaa ama fiqiga weyn siduu abuu xaniifa kaba cabiray kitaab kitaabu leeyaha alfiqu lakbar waa umuurahan caqiidadeen hayno umuurahan yaaba dee fiqi wey iyaduba fiqa alakbar buu kaba cabiray ama fiqigan kale oo dee axkaamtii oo laba cadeeyo iyo xalaal iyo xaraam iyo shareecdii iyadoo laga qaadanayo lagala soo baxayo nusuustii oo kale in qolooyinkaasoo dhan laa nadkuruhum ma xusayno ilaa biljamiili wax fiican un mooyaane iyo wasanaa'i ammaan an ammaano iyo maxabo iyo xurmayn taas waman dakarahum ruuxa xusa bisuu'in xumaan ku xusa fahuwa calaa sabiili adalaalati dee waa wayatabicu gayra sabiili lmu'miniin taas buu soo gelayaa waa aayaddaa u xujaystaba imaam shaafici ijmaacu inuu xujo yahay oo dee waa sabiilkii mu'miniinta waxaan ahaynuu raacay bay noqon marka waa dariiq dalaalo weeyaano fa huwa calaa sabiili dalaala faina maxabatahum waajibatun maxabadoodu waa waajib in la jeclaado diintii ayay u nusreeyeen xambaareen waana kuwa rasuulkii ilaahay yidhi alculamaau warasatu alambiyaa ba yidhi oo warasadii waxa weeyaan ambiyada diinta nashrinayay ee xambaaray ee faafiyeyna soo gaadhsiiyo dee minno iyo abaal iyo gallad aan dhammaanahayn baabay inagu leeyihiin bataas <clears throat> haddaba maxabadoodu iyo jacaylkoodu waajib weeye oranaad kolley malaa waxna uga soo aragne jacaylka dhabta ee jira meesha ama jacaylka ilaahay subxaanah watacaala daraaddii laguba jeclaado ruuxii wuxuu kaga mid yahay min awsaqi cura aliimaan ama awsaqi cura aliimaan si uu rasuulka ilaahay kaba cabiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh jacaylkoodani waa jacayl kaba dhalanayo dee waxaa ilaahay iyaga siiyey ay ku sifoodeen iyo raacidii rasuulki ilaahay ay raaceen taas buu kaba dhalanayaa haddaba jacaylkoodu waajib weeye waluxuumuhum hilbahooduna masmuumatun tusumaysan weeye liman dakarahum bisuu'in dadka xumaan ku sheegaye wax ka sheegaye bacni iyo dadka caynkaasee toosan ee la isku waafaqsan yahay hidaayadoodi iyo toosnidooda waa hilibkahoodu way samaysanyiino waa ruux halaagsamaya wey hilib samaysan ruux cunaya de waa ku dhimanaya ku halaagsamaya kole waana cibaaro hore oo culimmadii hore sida ibnu casaakir iyo ayuba isticmaaleen oo de waa hadal mashhuur oo culimada hore qowlkood ahaayo luxumta culimmadu inay yihiin mid samaysan dadkaa xumaan iyo waxyaale iyo dacninkuba sheegaya hadiyo goorna dee bal masalan waa ruux dee faa-iidaya ama liibaanaya ma ahay waa ruux halaagsamaya ruuxa taasi wey bal markaa dee jacaylkoodan la jeclaanayo taas maaha macnuu inay macsuumiin yihiin oo cisma ay u sugan tahay cismada ambiyadii iyo rusushii baadhe khada waa ka dhacayaan sawaabna waa leeyihin oo waa bashar laakiin maxay tahay dee sawaabkoodna waaba sawaabuun hadday ijtihaadkoodiiyo wixii ay laba yimaadeen khada ugaba dhacana khada aasi waa khada ilaahay subxaanah watacaala ka dhaafayo dee xadiidkii macruufka ahaa ee saxiixayn ruux hadduu ijtihaado ijtihaadna ehli u leeyahay xaqdoon buu yahay inuu ti ogaaduu doonayaa waa dadaalo waa dadaalay marka hadduu asiibana laba ajri buu yeelan haddii uu xataa ijtihaadkiisii ku khada'ana bal markaa ajri ayuu yeelanayaayo mana jiro axad aimada matbuuciinta ama culimmada diinta ee waxa weeyaan dee hidaayadoodii iyo toosnidoodii iyo aqoontoodii laysku waafaqsan yahaya oo naftu arkayo isagoo arkayo on iska khilaafaya salahaan maba jirto way jiraysaa inuu camali ahaan kuba khilaafo kolkol qowlkiisu uu aanu khilaafsan yahay nas aan hayno ama xadiis aan hayno ee laakiin dee kollay umuuro ayay tirayaan ibnu taymiyana raggii ugu mudnaa kaba midiya jaanibkaas iyo muujinteeda risaaladiisan shay aduu macruufkahayde rafcumalaq can ilaimati lcalham oo laba gooriyo aan ku aqriyay masaajidkana aan kuba aqrinay <clears throat> ayaa wuxuu ay tahay ama waa mid oo waa inu xadiidkani soo gaadhin oo maba soo gaadhin ama waa soo gaadhaye dariiq sugan oo isagii dee waxa weeyaan uu u xujaysto kuma soo gaadhin oo ah sababadkii kale agtoodii kuma sugan cilmi lama dhammeeyo ruux keliya ma dhammaynaye ayuu isaga agtiisii dariiq aan de matalan wuxuu arkayaa dacfi inuu jiro dadkii kalena agtooda uu ku sugan yahay kiisuba marka ama dee wax kale iyo ama qiyaaska ukaca ama wax kale kuba khilaafay taasna dee macduur buu kuba yahay amase waaba tanoo maba soo gaadhin ama waxaabuu ictiqaadsan yahay oo dee ha soo gaadhe macnahan iyo dee ama waxan uu ka fahmay xadiidkee u arkay macno ahaan ayaaba ijtihaad lagu khilaafi karaa isaga wuxuu leeyahay macnahan ma keenayo xadiidkani ama xukunkan ma keenayo ama waxaa buu ictiqaadsan yahay inuu dee mansuuq yahay ama wax kaloo caaridaya oo ka raajaxsani ay jiraan cala kulli xaali inuu nas u arkayo on dee waxyaalo jirin waa wuxuu macduur ku yahay uun oo umuuraha kaba mida wuxuu u khilaafaaye ruux dadka ilaahay macrifada iyo marsiiyey martabadaana gaadhsiiyey xagga diintana qudwo ku ah oo nas u arkaya un iska khilaafaya taasi maba jirto laakiin de waa khilaafi karaa marka taa maxay noqonaysaa uun ee in wanaag iyagii lagu sheego in layskana dhowro bal wax ka iyo dacnintooda waayo hilibkoodu waa hilibkaa sumaysan mana aha markaa macnuhu wax kastoo isagu uu laba yimi dee inta cismo loo sugo martabadii ay lahaayeen laga sarraysiiyo qowlkoodu in dee si naska lagaba dhigo la qaato uun qowlkoodao tan tacasubku kaba yimaadee dadkii atbaacdoodaha barhkood kaba dhacay qowlkoodii ay kaba horraysiiyeen nusuustiia hadalkiisuu yahay hadalkaa sawaabka ah marna khaba aanu kaba dhici karin marka haddii xataa kalkal ay dhacaysa inay naskii awilaan si kalaamkiisa ay waafajiyaan taasna dariiqe dee dadkii muslimiinta maaho macluum maaha waa wanaag baa lagu sheegayaa in qowlkoodii loo tacasubo oo qowlkoodii laga dhiga ka xaqa oo aqwaashii kale ahlucilmiga oo dhan ba laga horraysiiyo ama iyadii qowlkoodii laga dhigo ka asalka oo nusuustii bal masalan dee la yidhaaho haddii waxa weeyaan laga horraysiiyo taas tacasubkaasi maaha in dee waxa weeyaan khada ama iyagoo ka dhacay oo la arko qowlkoodani inuu khada yahay iyagu macduuriin bay ku yino ajri bay ku leeyiino kii lagu ceebeeyo lagu bacniyo wax lagaga sheego bal dee kii laguma waafaqayo un laakiin taasna arrinku ma aha ee waa wanaagaasunbaaba lagu xusayaa weyn walaa nufadilu ma fadilayno alwliyaa cala alambiyaai kama qaala bacdu ahli dalaalati dadka iyagu hadlowsan barhkood siay yidhaaheen kabni carabiyin wagayri ina carabi iyo dee qolooyinkii nexradii soo kale lahaa ra'yigiisan ama dariiqadiisan oo kala qaday ee nimanka itixaadiyiinta ama waxdat alwujuud qowlkoodu uu ahaa hodee kaba dhigay in waxa weyaan khaatim wilaayada uu jiro sidaa dee khaatimu nubuwa u jiro oo kale oo gees kalena dee weligii kaba sarraysiiyey in waxa weeye ambiyadii iyo oo taasoo dee waa maqaalo adugu kolley maqaalo baatila maqaaladaa dee maqaalo ahli dalaala ah markaas saas ma yeelayno oo dee taas ninkan uu inoo magacaabayaana waa nin waxaa la yidhaha maxamed ibnu cali baa la yidhaahaa addaa-i waxaa laqabkiisu yahay muxiidiin taas oo kale ee waana dad badan oo atbaacdiisa ahaa oo weyneeyey iyo dad badan oo xaalkiisu kaba qarsoonay oo culimadii ahaa way jireen oo dee kolkol waxaaba laga cabiraa sheikh alakbar baa lagaba cabiraa inta badanna ismigiisan kunyadiisan loo kunyooday ee bal matalan ibnu carabi oo kale ayna geliyaan walow dee dahabi tarjamadiisa siyara calaami nubala uu leeyahay cibaaradu marna aanu wax kalena ishaarina ibn alcarabi waayo imaam kaloo macruuf oo aimadii diinta ka mido ah, ibn alcarabi la yidhaaho oo isaga ka yar horeeyey reer andalusa isku ahaadeen asalkiisa xagga ahay markii dambe dee shaamiya dimashiqya buu degay melo badanna waa maray ugu dambeyna kolley waa halkaasi dimashiqunbuu ku aasanyaan filaya ninkaas ninkaasba weeyaan oo qarnigii lixaadna dhalashadiisii hore ahayd kolle lix boqol iyo sideed iyo soddonkii hijraduna waa soo gaadhay waa nin kutub badan dee oo ay kaga mid tahay dee kutubna alfutuuxaat ilmakiya kitaab la yidhaaha iyo anigu ma arag kutubtiisa waxaa kaloo ka mida kitaab kaleo alfusuus uu ku magacaabay oo culimadu malaha waxyaalahan ay kuba sugan yihiin oo dee ay cibaaraad aada iyo aada u fog oo taasi ay kuba sugantao dahabi baa waxaa hadalkiisa ahaa walaad moodo dee marka leega hadalkiisa waayo uu kaga hadlay kitaabkiisan sira calaami nubala kitaabkiisa miisaan ilictidaalna waa kaga hadla waxaa kaloo kaga hadlaa kitaabkiisa weyn ee ballaadhan ee taariikh lislaamna wuu kaga hadlaa in badan xasmi xakalisanna miisaan waa kaga hadlaa dee qolooyinkii dabaqadaasoo dhamina raggii la kulmaya kuwii kala dambeeyey sida dahabi waxaan ujeedaa sakiidin ilmundira saaxibu tarkiib wa alwafayaad oo kale ibnu nuqba isaguna kitaabkiisa kimaal iyo ibn lcadiin taariikhu xalab iyo maxawey ibn najaar nidaru taarikhi baqdaadi aadu kolley dee kutub aad u badan baa dikrihiisu ku sugan yahay waliba rag badan oo raggaa waaweyn sa mundiri oo kale xaafidkaas iyo caabidkana ahaa iyo ibnu najaar iyo ibn lcadiin waana dad ku dhadhawaa iyo ibnu nuqda iyo way soo naqliyeen oo waxyaalihii dee amaanihiisunbaan u soo oo umuurahan malaa ama maqaaladiisan markaa shuhuroobin iyo waxyaalo oo umuurahan waaba ay usoo naqline bal waxaan uga jeedaa kitaabka fusuus oo kale anigu ma arag waana madbuucuno kule mala dabaca deelab hayaa wuxuu dahabiga wuxuu kaba cabiraa fi siyar wa min arbaci tawaaliifihi kitaabu lfusuus fain kaana laa kufra fiihi fama fi dunya kufrun kutubtiisa kuwa ugu liita waxaa kaba mida ah kitaabka la idhaha alfusuus oo haddaan eh, waxa weeyaan waxa ku sugan gaalnimo aanay ahayn adduunyadaba gaalnima maba jirto oo kale waxyaaluu soo naqliya taariikhda islaamka markaasu markuu waxyaalo soo naqliya albaashiisa ayuu haddaba yidhaahaa dee isagoo idhaa xaaki xaaki kufri laysa bikaafir mala isagaa isri mala waxyaalaha kufri ruuxa soo naqlinaya ka warwaramaya dee taasi gaalnimo maaha haddana kolley dee maha cibaara uu takfiiriyo oo waxaba dhici karta buu leeyahay markii dambe inuu waxan kaba taas culimadna ama dee dawaaiftoodna mid isaga ka dhigaya kaa baaliga ama gaalaynaya waa jireen kuwa iyagu a-sheekh al asfar kuwa magacaabay oo weynaynayay baa jiray kuwa lahaa hadaladiisadi waa hadallo muhima ama mushkila laakiin dee waxa weeyaan waxyaalo kale ugu awilayay baa jiray sheekuba dee waxyaalo badan buu idhahaa dahabi waa la awili karaaye laakiin waxyaalo aan dee ta'wiil aqbalayn baa jira rag baa kaba mida culimmada oo dee iyagu u ictiqaadsanaa inuu weli ilaah yahay waa u ictiqaadsanaa suyuudi kaba mida risaalu leeyahay habihu lqali fi qadrika ibn alcarabi layla ibn xasan haysani kitaabkiisana alfataawa alxadiisiya walow ilaho waxaan leenahay intaasaan cashadeeda waa xaaraan oo dee waxyaalo kale iyo waxaa kale lagaba fahmaya hadaa isaga waxa la arkaa inuu dee usugayo waxyaalo kale usugayo bal markaa laakiin dee bulqeyni iyo hagleyna waabay tagsiirinayeen ama taas kale xafnu xajariya xafnu xajariya dab adigu ragna dariiqadoodu waa taa ahayd inay dalaal ku xukminayeen ama taa dabakan laakiin waxaa jirtan waa dawaaifo waxdatul wujuud wax la yidhaha qabayba oo ka dhigaya khaaliq makhluuqu inay iskuba mid yihiin iyo waxyaalo daba markaa kuwaas baana tafdiilkan lahaayeen wuxuu leeyahay anagu dee taas ma yeerayno bal naquulu waxaan leenahay ina anabiya alwaaxida nebiga keliye afdalu min jamiici alwliyaa awliyada oo dhan isagaa ka wada fadli badan wadaalika kaasi nebwadna wax la kasbadaba maaha wadaalika kaasi waa liman tafaahuliman tafaahum allahu tacaala wixii ilaahay iyaga dee uu doortay ee minan uu ku doortay min anubuwati nebinimo iyo walxikmati xikma qaala tacaala allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas wuxuu ilaahay dooranayaa malaa'igta rusul dadkana waa ambiyadan iyo rusushan inoo soo dira u kala dooranaya bal taarikhda uu dhintayna lix boqol iyo sideed iyo soddonkiibay ninkan aan sheegayno ama carabi ahay dee kolle waa ninka umuurihiisaas xataa dee eh, dahabi iyaba sayar kulaase iyo saas oo kale aqwaasha kala duwan ama dadku qaybaha kala duwan ay u qaybsameen <laughs> de waxa weeyaan se de xaaladiisu waa taas ba iyadoo dee khaatimadiisa saa uu dahab iyo kaba cabiro waxba taa aynaan goynahayn laakiin waxa kutubtiisa ku sugan ama nexladan ba waxdat alwujuud la ydhahaa waa waxaa matalan keenaya gaalnimada iyo taas de laakiin culimo kala duwan oo kuba kadsoomay ama waaweyneyn jira kamida sida saaxib alqaamuusi adugu rag badan oo dee taas raggaan magacaabaya kaga mid iyo dee barkoodna difaacay difaacayaan daraaddeed ay mualafaadba ay dejiyeen haddaba waa mixeladaas oo isagaa dee khaatimulwilaaye waxbuu kaba hadlay siba ay leeyihin isagaaba sheeganayoo lahaa kii awliyada lagu khatimaaba dhahay wanu'minu waxaan rumaynaynaa bimaa warada wixii soo arooray min karaamaati alawliyaai awliyada karaamaadkoodii kaba mid ahaa iyo wamaa ajraahu llahu ilaahay wixii uu markaa dareeriyey socodsiiyey ee uu sakhiray lahum iyaga min khawaariq alcaadaati caadaadka khawaaridooda kaba mid ah waa taa karaamada waan soo sheegnay waxaana culimmadu yidhahan karaamata ugu weyne horta waxa weeyaanba waa alistiqaama waa ruuxii oo amarkii iyo nahyi adigu dee toosnaado istiqaama ilaahay kuba arsaaqo waayo karaamadan khaaliqee ruuxa muuqan karaa waxay noqon kartaabay istidraaj iyadoo wax lagu hadlaynayo fidnay noqon kartaa maaha karaamadu inay dee tilmaamayso de waxa weeya ruuxaa karaamadu ay kaba muuqatay inuu dadkii kale ka fadli badan yahay ruuxa ee caabidka ee saalixa ah ee istiqaamo daahir iyo baatin baa laga helay taa kuba hoosan haddaan wax kale ama agtiisii laguba aragna macnuu taasi inay nuqsaan iyo taasi ay tahay waxa weyaan karaamadii kolmacuunaabay noqon koladi haddii umuuro dunyadu kaalmaysanayo dee shay madluubaabay noqon awqaadda qaarkeedna wax fidno keenay noqonaya laakiin waxaan fidnada ahayn waxa ay tahay uun waa istiqaamada waxaana yidhaahaan shaygan khaariqa ah ee si loogu kala sooco waayo dad aan dee markaa awliye ahayn oo waxyaalo khaariqi kama muuqdo oo shaydan ama shayaadiine hala socoto ama waxyaalee way jiraane waxaa adigu dee baabidkee lagu kala saarayaa ruuxu markaas hadduu ruux saalixa yahay amar iyo nahyigii aan ka ahayn istiqaamadiisu ayay dhan tahay wixii dee kaba muuqda nooca khawaariqdii waa taa karaamadaa weeye waana wax jira oo inkaarka ay muctazila inkireen ama dee bacdo matalan kale oo aan iyaga ahayna inkireen waa inkaar lilmaxsuus shay waaqac oo maxsuusoo la arkayo waa mukaabara uun taas ee nusuus kala duwanna waa ta aan leyna qur-aankii wax karaamo lagu tiriya way ku sugantay axaadiistii way ku sugantay akhbaarta kale ina soo gaadhayna taasi way kuba sugan tahay oo kale ibnu taymiyana tatabuc dheer buu leeya inaa xataa gaadhsiiyo waxyaalo la arkayo ruuxu dee <laughs> isagoo jihaad kuma jiray dameerkiisi intuu kaba dhintay waa dadkii horenbuu kaba mid aha isagaa soo naqliya ibnu taymiye iyo yidhi ilaah cidna yaana cidi wax abaal iyo gallad cidniyaana iigu sheeganine bal aan ku gaadho oo intuu kacay uun markuu reerkiisii ku gaadho yidhi madihiina alaabta inooga dhigo markii uu gaadhay inuu dhintay un haddana iyo waa waxyaala dee umuuro wada qaar eh. markaasi laakiin waa waxyaalo waaqaca waxyaalo badan oo cidhimo loo tiiriyo ama dad loo tiiriyo oo inta badan aynaan inoo sugnayna waa jiraan bal waxaan leenahay daamidka shoobaadi waa taasoo lays ibnu sacaad iyo imaam shaafici iyo taas baa waxay laga soo naqliyo hadalladoodii ah haddaa aragtaan ruuxii oo dee hawadan duulaya ama aragtaan isagoo biyo ku dul socda ha ku kadsoomina ilaa ay eegtaan bal markay amarkii iyo nahyigii istiqaamadii xaaladu siday tahay oo haddii dee ruuxu in arrinkani uu ku toosan yahay yahayoo ruuxa mustaqiimka istiqaamada dee daahirka inoo muuqatay dee kollaytan cibaadada fiican iyo umuuraha mansiladan yaqiinta iyo khashada iyo waxyaalahan ay kaba dhashaan oo dee taqwadii qalbi iyo khashadiiyo waraciitaas dee waaba saxo karaamaa lagu tirin laakiin ruuxu haddii xaggii sharcigii mukhaalafadeed ay jirto aanu jaanibkaa ku toosnayn oo waxa lagu arkay dee waxaan shayaadiintulhawada way duushaa waxyaalo taasba oo bal matalan markaa wax karaamo lagu tirinayo markaasoo lagu kadsoomayo ma aha ee wixibaa <laughs> ah, dadka hore ka mida ah isaga naftiisa waxyaala hadalla dee aan bal markaa lagaba soo naqliyo kolkood waa abu yaziid albistami nin adigu suufiyo saalixa waa qarnigii labaad qarnigii saddexaadna raggiisii kolley dee waana nawaaxida waxaweyaan taasoo kolkol mandiqadeedan meel dee malaa bilaadan cafartu degto oo laydhaa waa halkan dee ma iman dhulkana dee xabaalla kuma laha mooyi dee waxa saase waa bisam iyo kolle waa afghanistan iyo nawaaxidaas ayaa laga soo naqlaya nin dee aada loogu ammaanay oo saalix ahaayo taasoo kale inuu usoo qabto markuu yimid ee uu soo gaadhay inuu arkay isagoo xagga qiblada candhuufu tufay oo kale markaasaa wuxuu layidhi waa layska laabay oo wuxuu leeyahay dee arrinkani sunay umuurihii dee shareicadii ka midaba waa kanoo aamin kuma aho oo waa kanoo mukhaalafadaasaa kaba dhacday sabayban markaa haddana inu dee arrintaa kale weyn uu noqdee lagula sheegayo adigu diyaaradiisi un soosabaa iska laamaa laydhaha macna waxa weeyaan <clears throat> itibaaca ruuxa hadduu leeyahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh istiqaamada hadduu leeyahy wixii karaamay noqon iyo tabaca nabigeeni bay u noqonaysaayo itibaaciisi iyo raacidii iyo rumayntii ay rumeeyeen ayay arrintan kuba gaadheen weeyaanoo karamaadkan dadkaa saalixiintaa kaba muuqanaya rasuulka ilaahina mucjisa uu yahay oo raacidii ay raaceen ay isaga dariiqiisii mareen daahir iyo baatilba ay dariiqiisii kuma sugnaadeen bay arrintani kaba dhalatay marka isagii ayaaba iyadiina u noqonaysaa waxdee mucjizaadkiisii kaba miday noqon eh wamaa jarahu numinu bima sabata min dalika wixii sugnaadee taa ka mida ayaa waan rumaynaynaa wanaruddu waanun iska celinaynaa maa lam yahubut waxaa sugnaanin walaslu fii dalika arrinka waxa umuurahaasna waa sala qowluhu tacaala oo ujeedadu waxyaalihii dee qur-aan kaleo noogu soo arooray karaamadaadkeed ahaa waxa kaba mid ah ilahay qowlkiisa yidhi kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa qaala yaa maryamu anna laki hada qaalat huwa min cindi illah waa maryam umu ciisa oo dee markii horena hooyadeed intay caloosha ku jirtay ay kula nadartay dee sidii arrintoodu ahayd malaa sharcigood ma inay u xoraysada beydkanuun ay beydka iyo dadkaa jooga taa mid noqoto waxay israhay nin buu noqon ama inanba dari inan ka dhig khaadim baytulmaqdis khaadimkiisa ka dhig halkaa loo xoreeyo adduunye iyo shaqadeedba lagaba xoreeyo nadarkeedii hore ahaa ee markii dambay dhashayba iyadii oo waatii lahayd rabbayni wadactu unfa walaysa dakaruka bal maalan oo dee iyadii waxay dhaharkii asfur iyo halkaa ruux u gu'i kara maaha alxasil adigu waxaa kafaalo qaaday nebi zakariya oo laydhaa habaryarteed baabu qabay waaba rasuul rusushii ilaahay kaba mid ah markaa meel aan isagaba mooye cid kalebay u gaadhayn halka ay ku cibaadaysanayseen mixraabkii dee halkiida ayaa markuu usoo galaba wuxuu leeyay iyadoo reeshinaysato risqa haysato adoodaba waqtigiisiiba aan ahayn day waxyaale ay tahay markaasaa muxuu ri ya maryamu maryamay ama min ayna xageebuu laki adiga kaaga sugnaaday hadaaka min rifqin yaa kuu keenay cidiima soo gelayso isagiibaaba dee kafaaladiismarkaa oo kafalaha zakariya isagaaba kafaalo qaatay xageed kan kala heshay qaalat huwa min cindi illah ilaahay xaggii ayuu igaba yimi ilaah baa arsaaqay marka taasi waa karaamo uma warama wixii soo arooray fii xaqi awliyaai araxmaan haddaba awliyaa araxmaan oo ilaahay noo sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dee ha kala sarreeyeeno maraatibtu taa ha ku kala sarreeyeene xaqooda kuma soo arooray bal maalan jaanibkan iyadu waxa weeyaan karaamo ah huwa maqsuurun wuxuu ku khaas yahay ku kooban yahay calaa ahli daacati wa ridwaani waliimaan dadka daacada iyo ridwaanka iyo iimaanka u eelka inaba sabata wixii sugnaaday min khawaariq alcaadaat waxyaalaha caadaadka dilaaciyo bibacdi awliyaai shaydaan taasoo dee waana tacnidi waxa lagu miisaamayaa cardigaasaa jira loo bandhigayo bal iyo itibaaceed iyo taas haddii taa la helo khaariqi waa khaariqaasi waxa weeyaan dee karaamada lagu tirin haddii kalena arinku waa ka duwan yahayba taas oo <coughs> de fitnada waa noqdaa istidraaj buu noqon wa xallin kale ugaba yimi oo dadka shayaadiinta la raacsanaa waayo karaamada xataa shay madowda laga warramay karaamadu gelaysa iyaguba waxyaala saasay ugu soo wareegi jireen kaanadoodiiyo taas oon weli waqtigaa dhicin ama samaha uga keeneen ama meel kale ayaa jirtay marka arrinku waxa weeyaan un waa taa miisaankaasaa lagu miisaamaya shareecada <coughs> alkhulaasa laa nadkuru ma xusayno ahlulcilmi min asalafi asaalixiina biqayri jamiil waxaan fiicnayn kuma xusayno wanufadilu waan fadilaynaa alambiyaa cala alwliyaai baan kaba fadilaynaa wanu'minu waan rumaynaynaa ictiqaadkii bay kula jirtaa oo de waan rumaynaynaa waana waxay noo sugan diimadeedna waxaan leenahay waa shay maxsuusa maatogilaain kartaa laydhaa waxyaalahay ku inkiraana waxa ka mida ah, day karaamadu jirto ee mucjisadii rasuulka ama nebigay u ekaamaysaayo dadku markaa ma kala saarayaanba laakiin taasi waxa weeyaan un jawaabteedu mucjisadu waxay la socota taxaddi baa ku dheehan ruuxan dee aan nebiga ahayn mee nebi rasuulka ilaahay ka dambeeya namaba jire hadduu markaa sheegto taas oo taxadigaasi meesha ama umuurahaasi jiro de wuxuu noqonayaaba mutanadi kadaab ah oo dee kaa nebinimo sheeganaya ee waa ruux saalix oo aanitaasi laba socon wax gacmihiisa kaba muuqdo irtibaas markaa jaanibkii ma jiro weeye waxyaalaha ay iyagu daliilka kaba dhigteen ama xujada ay kaba dhigteen ay u inkareen wamabni maa saxa min karaamaati alawliyaa wanu'minu waxaan rumaynaynaa biashraadi saacati saacadda calaamaadkeedaan rumaynaynaa oo min khuruuji dajaali waa ujeedadu calaamaadkan saacadda ka soo horeeye waaweyne markay muuqdaan la ogaanayo qiyaamadii inay dhowdahay walowba bardu waqtiga dhacaysa ilaahay mooye cid kale aanay u garanahayn taasna waan rumaynaynaayo dee nusuustii baa inooguma timi oo min khuruuji dajaali dajaal soo bixitaankiisa uu soo baxo wa ciise bni maryama calayhi salaam nabi ciise soo degitaankiisa uu soo degayaba ah min samaai samada uu ka soo degayo dhulka uu imanayo dajaal uu diri doono dee markaasna markaa waktigiisana yaajuujiya maajuuj ay soo bixi doonaan intay uu joogana la halaagi doono dabadeedna ay dhulka ku dhiman doono n waxaan rumaynaya isagoo de shareecadeennan xaakim ku aweeye oo deetan fulinaya un wanawina waxaan rumaynaynaa biduluuc shamsi cadeeda soo bixitaankeeda in halka u dhacaysa ay kala soo baxaysa iyaduna aayaadka waaweyn ee markaa ama dee ashraada waaweyn ee qiyaamada kaba mid ah wakhuruuji daabati lardi dhulka daabadiisa soo bixitaankeeda ay soo baxayso min mawdica mesheed ilaah baa og halkaas waxyaalaha dee kutubta tafsiirkiiyo waxyaala dhacay suuratunamli iyo ama meelo ay xadidaan halkan ay ka soo bixi meelo ay magacaabaan waxyaalahaas nastee meeshii ma jiro inay soo baxayso baaxutaadhan min rabbi tukallimhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun rasuulka ilaahayna sheegay dadka calaamayn doonto calaamaday kuwa dhufan doonto gaal iyo markaas dee muslim baldee markaa dabadeed waa lafi noolaan doonaa calaamadii way ku taallaa dadkii way kala socneenba iyadoo meel laysugu yimi yaa muslim laysma odhan doono waa umuuraha mooye laakiin makaankii ka bixi iyo waqtigay soo bixiya taas waa umuuro dee markaas in la ogaan doono cedigaada wakhuruuju baaba tilaamun mawduca walaa nusaddiqu ma rumaynayna kaahinan kaa isagu faadiyo ah ama waxyaalabaydaba waan kaba waramaya walaa caraafan waa nooc kahanada un kaba mida ah. waa kuwan ama dee iyagu qeyb kale waxyaalaha ama laxado oo kale halku ku sugan yahay ama baabudu meeshay jirtay iyo waxyaalo ayaan ka sheegaynaa oo de ama ha yidhaaheen waa calaamaad kaleon dee kadib aanu waxyaalahan kaba qaadanna ama umuuro dee cidlaayna waxa weyaan adugu caraafku waa kaas waray dee macnataa ka shaamisan oo kii munajimkaa iyo loo isticmaalo markaa kaahinkii kaa isaguu faalinaya ka isaguna waxyaalihii la xaday baan sheegayaan soo saarayaa ama baadidii oo kale kaa isagu xidigahan iyo waxyaalo ama manaasishooda iyo soo bixidda xidiga iyo dhicitaankooda iyo waxyaalo ile waxay raad bay ku leeyihiin waxyaalaha dhulka ka dhacayo kuwa intuu adeegsado ama waxyaalaha wax ka sheego waxyaalale meelahan dhulka kaba dhacaya inbaa sheegaya waxoo dham waa isla wada baab ah ee waxaweya waxaas ma rumaynayno bal bay una tegayno waxma weydiinayno waxoodna waa wada baatila qaybna ilaahun baaba og walama yandacii ruuxa sheeganaya shayan shay yukhaalifu khiyaarahu alkitaaba kitaabka wa sunnata sunna iyo ijmac lumma ruuxa kitaabkii iyo sunnii iyo ijmaaci ummadda wax khilaafsan ma yimaado kaasna anagu ma rumaynayno waa dee dalaalkiisiinu dee ruux daal leeyahay baan ictiqaadinaynaa kana fogaanaa ka dheeraanaynaa ashraab jamcu sharadin sharad jamacii weeye racduna way fadxisan tahay oo markaasaa ashraab lagu jamciya wahuwa calaamatu sharabna waxaa laydhaha calaamada haddii raacda aan reebno shardi nidhaahno waxdu shuruud buu noqonoo jamciisu shuruud buu noqonayaa <coughs> sharad markay tahayna waa waaxid alashraad oo dee waxa weeye waa kan raacdaan fadxinayna waana calaamada waxaabay dhahaan luqada carbeed shurbiga boolboolka waxaa shurbi leeyidi dee waxayn waa arrinkan inuu ka soo jeedaa wa calaamo lagu gartay lahaayeen oo calaamo ay leeyihiin moosan baaba dee shardi laguma magacaabay alkaahinu man yaddaci cilma algaybi geybka cilmigiisa ka sheeganayo weeye alcaraafu almunajimu waa ka xidigiyo ah ama dee kaa aan soo sheegnay oo kale wanu'minu waxaan rumaynaynaa bianna lisaacati saacadda calaamaatin calaamaad inuu sugnaaday tadharu muuqanaysa waana calaamaadkii waaweynaa weeye waayo calaamaad yaryar baaba jirta oo dee ay beri horeba muuqdeen baa jira kuwa qaarkood baa calaamaad bay eh, dhexdhexaada sugo oo dee saddex calaamaadka u qaybiyo ilaa waxyaalaha dee ilaa waktigan muuqanaya rasuulka ilaahi kama waramo kale waa calaamaadka ee umuurihii rasuulka ilaahi dhimashadiisii baa ah, soo bixitaankiisii baa ah, in waxa weeyaan umuuro uu rasuulka ilaahi kama warramay laba daa'ifo waaweyn oo ummadda ka mid oo ah, dacwadoodu midtoo islaayo oo kale naar ka soo baxda xijaas ka soo baxda oo ilaa shan iftiinkeeda lagaba arko iyo waxyaalahaas waa umuuro rasuulka ilaahi badnaayo kama warramayo dee markiiba la arkay in badanna kolkol dadkii kaba maqlay ay arkay arkeen intii ka dambaysisa naartaasoo kaleo lix boqol iyo dheer iyo kontonkii hijirada ee ammaan meelaha ka muuqatay dee joogay waqtigaa naartaasi muuqatay qurdub iyo madow iyo abushaama iyo rag dee waliba raggii joogay dee taariikheeyey abushaama iyo raggii baa kaa mid ahaa qoraya markaa kuma wararkeeda iyo taasna iyada waqti waribay ahayd bal umuurahaasi waa umuuro dhacay weeye ee waa umuurahan laakiin ashraa bulshadii waa kuwa waaweyn ee tilmaamaya taqayur weyn oo ama dhulka kuba imanaya ama dee caalamkii sare kuba imanaya saacaduna markaa waa dhowdahay waayo waxyaala istaba socdeen way waxaasabay muuqdaan fatadulu calaa qurbi qiyaami saaca wahadi alcalaamaatu calaamaadkan qad dakaraha nabiyu sala allahu alay wasalam fii xadiidihi buu ku sheegay xaysu qaala fii xaqi saaca inaha lan taquuma ma dhacayso oo isagoo saxaabo ku soo baxay saacadiiy waxaa iskaba warsanaya marka saacadii dhabkay ku iman rajay ku iman laakiin de calaamaad bay leedaho lama odhanayo waxa dhici karta inay berri dhacday inay saadaba dhacday inay sanadan dhacdo mayo calaamaad bay leedahay ka horeeyo ilaa waxaas ay muuqdaanna qiyaamadu ma dhacayso oo maaha un wax dee taas in qiyaamadii fajaha ku timaado markay imanayse laakiin waxyaalo ka horeeyo markay muuqdaan dabadeed ay dhici doontaa jira intaanay waxyaalahaasi muuqan qiyaamadii ma dhacayso inaha lan taquuma xata talow ilaa aragtan cashra aayaatin fadakara wuxuu sheegaa dajaala wadaabata waduruuca shamsi min maqribiha wanusuula ciisa bni maryam adigu toban buu sheegay iyo deeqeeqa iyo ilaa ugu dambayn naar cadan iyo meelaan ka baxaysa doodka dabada ka maraysa oo kaxaynaysa taas buu ta ugu dambaysa kaba dhigo alxadiida وهذه هي العلامات الكبرى للساعة وعلامات كوين ساعد الله وهناك علامات صغرى علامات يرير بجرت غير مكا غيرها يبقى أنا هنا الصفوة ورا شيخنا رسول كلا هنا قيام بدن كما ورمي أي موقدين يوحي على رسول كلا كورمو كما إنه موقنا يتاسي واجرا ولا نصدق مر مين إنه كاهنا ككاهنا ولا عرافا وهم إياه كاهن كهنة إياه عرافا مكوني الذين كوي yadbacuuna sheeganaya cilmilgaybi waxa maqan cilmigii waa kii adigu faaliyayey faalku wuxuu doona ha noqdo ama tasbaxa ka faalinayo ama dee dhagxaan iyo waxyaalaha xarxariiqaha ka faalinayo ama koob iyo waxa dee uu eegaya ha noqoto ama duuq iyo waxyaale uu eegaya ha noqoto adigu waa wixii uu ruuxu leeyahay wax maqan baan ku ogaanaya oo dhan ama kitaab ha furayo oo de waxa weye kitaabka la furiga kitaab ilaahay maaho inta magacya la xisaabiya ruuxa magaciisa iyo tiradii amjadkiiyo waxyaalo taasa loo eego ama mujar hala eego dee waxa weyaan macshari salakiyo akhada waxyaalihii iyo waxyaalihii de ay qolooyinkaas dadka marka iyaguna waa faal bal waa faalkuno dadkii waxay u arkeen kitaabkii muxuu sheegay kitaabkii maxaa uga soo baxay kitaabkii waa loo qaato kii kale uu kaga daran yahay waxa wey kitaabkii ilahna been baa laga sheegay waxina waa faal oon wixii la xisaabinaye markaa markaana burji la eegayay taasoo kale ama faal ambiye waxyaalahan de dadka inta laydhaa waxaa qari meel magac loo saarayay nebi oo wixii dee akhbaartiisayd wax ka mida uun dee tayaalkan loogaba aqriyaya iyo waxaana oo dhambe waa isla wada baab eh taas anagu ma rumaynayno wahum aladiina yaddacuuna cilma alqayb walikhbaar bilmaqaybaat iyo waxyaalaha maqaybku ay kaba waramaan in allaha tacaala yaquulu wamaa tadri nafsun maada tagsibu adan nafi ma ogo waxay beri kasban doonto wa qaala qul laa yaclamu ma ogo manfisayba man fi samaawaati walard waa cidda samooyinka ku sugan iyo walardi dhulka kuma sugan algayba waxa weyaan eybka maoge wallahi ilaahay mooyo cid kaloo eyb ogi ma jirto wixii uu ogeysiiyeyna dee rusushiisii kala ogeysiya wxuu isagu ogeysiiye ilaa man irtada min rasuul nabiyu sal llahu alay wasalam yaquul wuxuu ku qowlayaa man ataa carafan isagu dee ama ha sheegto ha yidhaah wixii laxaday baan soo saaraya ama baalidii baan soo saaraya ama xibbiga ha eegayo ama kitaab ha furayo ama dee tusbax ha rogayo waxaasoo dhan man ataa aw kaahinan oo <coughs> fasadaqahu bimaa yaquul ka rumaysta waxa uu sheegayo ka rumaysta faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi wixii lagu soo dejiyey qeyrka ilaah unbaaba og bay ahayde taasi waa ka gaaloobay xadiidkan waxaa ku sugan ruuxii ka rumaysta waxaase u rumeeya xadiid kaloo saxiix muslim ku sugnaa waxaa ruux haddee u yimaadaba kaa kaahinka ah u yimaadee wax weydiiya haddama salaad afartan cisho lagama aqbalo bal marka haddaba kii aad saa'ilka ahaa haddii arrintiisa ay taa tahdawaa saa'il keliya un anagoo u yimood kii waxa samaynaya maxaa xukunkiisu noqon haddii kii isaga ka rumaysa waxaanu kuma gaaloobayo kii isagu ficilka la imanaya waxaan ku dhex jiray arrinkiisuna waa ka sii wen yahayba saa'ilkiisii baabatani ay kuma imanaysaan wahakadaa saasoo kale waxaa ku yiman idacaa shayan yukhaalifu kitaab allah oo waxasan oo kale ah oo aan been radinaynaa aynaan rumaysanahayn aqbalahayn raacahayna kulka rafka soo sheegta shayan shay yukhaalifu khilaafaya kitaab allahi wa sunata rasuulihi sala allahu alayh wasalam iyo wa ijmaca alummati ummadda ijmaaceeda khilaafaya fainana naruddu caleyh waan ku radinaynaa walaa naqbaluhu ma aqbalayno kainan man kaana cidi doona haba aan noqdeen alkhulaasa nu'minu waxaan rumaynaynaa biashraadi saacati lkubraa wanukadibu waxaan beeninaynaa alkahanata walaraafiina kuwa iyagu wax sheeg sheega faliyayaasha waxyaalahan xidigayaasha umuuraha iyo kaba waramaya waxyaalaha sheeganaya o dhanna waan beeninanaa been bay sheegayaan wakhtiyada rasuulka hortiina aad bay kaanadaas carab ugu badnaayeen reer kastaaba kaahibkooda ay daba socdaan ay uga yimaadaan bay ahayd dee shayaadiina in badan way kuma xidhnayd oo waxyaalo lasoo maqlay ayay beeno badan ku dari jireen oo kolkol dee markaasa waxyaale ay kaga rumoobi jireen oo waxay maqleen oo lasoo gaadhsiiyo beeno badan laguma daray walow dee markii dambe loo diiday halkii ay ka gaari jireen iyo waxay soo dhegaysan jireen waanaa lawasa samaa fawajadnaha muliyat xarasan shadiidan wa shuhudan inuu ka dib markaase laakiin de wakti kastabana haddana waa joogaan ha kala duwaadeen marka waana waxaas oo dhan dee kollay anwaacdu way badan tahayba bilaada qaarkoodna waxaaba lagu arkaa kuwa dariiqadaa fadhiista wadooyinka la fadhiyo lagu urursayo waxyaala intay samaynayaan dee ay dadka ay waxweydweydiinayaan iyo dee waa kollay adimaru marka jahligu badan yahay ama dee laga fogiyey diinta oo kale waxaan dadku way u jilicsanyihin ay u dhibacsanyihin inay wax ama gayba ogaadeen ama waxyaala kusoo socdee socdeen waa wax dee dad loo tago oo suuqoodu kolbay uu socdo oo suuq raaciso leh laakiin xaaladooda waa taasoo weydiintoodiibaaba keenaysa ama rumaysigoodina gaalnimay keeni weydiintoodiibaaba keeni ruuxa inaan afartan cisho salaada laba aqbalin wakulu man idacaa khilaafa alkitaabi wsunati walijmac na waan beeninaynaa allah subxana wa tacaala alam qaala alimaamu almualifu raximah llahu tacaala wanara aljamacata xaqa wasawaaba wاlfurqata zayqa wuxuu uhi sheekhu raximah allahu tacaala isagoo muctaqadkii sunna waljamaacata haddayo inoo sheegayaa ma caddayn wa naraa waxaan ictiqaadinaynaa aan qabnaan aqoonsannahay aljamaacata jamaacada iyo laasimitaanka jamaacadii muslimiinta la laasimo xaqan xaq inay tahay iyo wa sawaaban wax toosan oo sawaaba jamaacada oo la laasimaa wey walfurqata wa ana alfurqata waxaa kaloon ictiqaadinaynaa furqadu zayqan leexasho xaqii lagaba leexday iyo wa cadaaban cadaab inay tahay oo adduunyadiina fasaad iyo dhib iyo dee taas baa kaba dhalan dacfigii muslimiinta iyo kale jajabkoodii iyo fitno aakhirana waaba cadaab bal markaa taasaan ictiqaadinaynaa kale kitaabkastaan soo aragnay umuuro uu ku soo celceliyay ayaa jira xaggan jamaacadana hore ayaynu u soo marnayo kitaabka waan kuba soo aragnay isagoo bal jamaacadii muslimiinta lusuumkeediiyo umuuraha kaba soo hadlay maalinta horena waxaan sheegnay lafdigan aljamaaca dee axaadiista ama nusuusta waa inoogu soo noqnoqdaa oo dee calaykum biljamaaca waman shadda shadda fi nnaar oo kale iyo man faaraqa aljamaacata qiida shibrin iyo waxa weeyaan aaduu axaadiid kala duwan oo lafdigan aljamaaca kuba timi oo macnuhu uu yahay iyadoo laysku adkaynayo jamaacadii in la laasimo aan lagala bixin shuduudka jamaacadii laga gooni noqdaana inuu noqonayaba dee ruux sabiilkii muslimiintuu kaba baydhay qofka xadiidiisa ku yimi ruuxa sanaar inuu ku gooni noqonayo bal umuurahaas waa umuurahan soo maray waxaanan markaas sooba sheegnay xaggan jamaacada madluulkeedan waa maalintan lafdiga asnaya aljamaaca kaba soo oo dee kitaabka inooguba sugnaa in macnahana ma madluul ahaan walow waxyaalo islaasimaya ay yihiin kollay macnuuna uu mid noqonayo in xagga madluul ahaan dhowr qowl ay jiraan oo culimmada qaarkood lafdigan aljamaaca ee soo aroortay nusuustaa kuba soo aroortay inay kaba cabiraan athawaab alacdama ma aljumhuur min almuslimiin oo jamaacadoodii la laasimo laga gooni noqon dee kollayna waa marka ay dee taasi ay xaqi kuba sugan yihiin oo dee jamaacadu waa wixii xaqi jamaacadii ugu horreeyay ay kuba sugnayd waafaqsanbe taas waaba la yidhi waa laguba fasiray kollayna dadka jumhuurta lagaba cabira ama sawaad alacdamna cidda ugu horaysa de waa ahl alcilmi walijtihaad ayaa uguba horeynaya waxaa kaloo lafdiga aljamaaca ama lagu fasiray inay yihiinba qolooyinka ijtihaadka iyo cilmiga ehelkoodu ah waana sida bukhaari saxiixiisa ikhtiyaarkiiba oo markaa jamaacadan laysla laaziminaye laysfaray ayaa wuxuu ku fasiray matni ahaan weliba iyo tarjama ahaan waa ululcilm waa dadka ahlucilmiga ijtihaadka wehelka ahaa taasba weeyaanoo iyagii oo ah dee kuwii matalan cabirayay xaqii rasuulkii ilaah iyo jamaacadii koobaad ay kuba sugnaayeen garanaya aqoonta uu lahaa laasimayeyna inay kuwaa jamaacadu tahay waxaa kale jamaacada waa umuuro islaazimayaan soo horaba usoo sheegna aan ku celin an kaloo duu kitaabkiina saaka dhammaanaye jamaacadan waxa laguma fasiray waa dee jamaacat lmuslimiina ida ijtamacuu cala amrin waaxid ijmaacii baa lagala mid dhigay ijmaacuna adilada sharcigu kaga mid yahay kolba ijmaacu sugan yahay oo mid waliba sariixa yahayna in la khilaafo waxay noqonaysaaba dee dariiqii muslimiinta waxaan ahaynoo la maray ayay noqonayseeyo kuwa waciidkuuba yimi waa jamaacadii muslimiinta markay wax ay ku ijmaacaan ay isugu tagaan ay isku waafaqsan yihin uu jiro marka waa ijmaacii oo la raaco la laazimo kolisna waa qowl qowl kale oo ibnu jariir iyo ay doorteen waa jamaacat muslimiina ida ijtamacuu calaa imaamin waaxid jamaacadii muslimiintahayd waa marka imaam iyo de miiro isku waafaqsayn ama isugu tagaan waa in la raaco taasna ulul amri in la adeeco aan daacadiisii laga bixin xataa hadduu isagii dulmi nooc iyo jawr kaba dhaco kol haddii aan kufri caddii aanu jirin waayo fasaadka ka ratimaya iyo fitanta ka dhalanaysa ka bixitaankiisa laga baxo ayaa sabirka dhibkiisa iyo jawrkiisa laguma sabro waxa kaba dhalanaya ama dhibkiisa iyo jawrkiisa waxa kaba imanaya kaba weyn bal taasna waana ikhtiyaarka ibnu jariir oo kale dhammaanay jiraan qowl intaaba ka wada khaasanoo aljamaaca inayeen jamaacatu asxaabi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay waa jamaacadii koobaad rasuulkii ilaahayna xadiidkii iftiraaqa ama firaqda uu yidhiba ma ana calayhi wa asxaabii marka iyadoo jamaacada uu kaba hadlayey ama firqada nabadgelaysa waa aljamaaca riwaayana ay u timi ma ana calayhi wa asxaabii anigii asxaabtaydu waxaanu korkiisa kuba sugannahay aqaashu kolle ma kala dheera ooyo dee jamaacayn waxa weeyaan haddii ijmaaci aan eegno dadka ululcilmi waskaa bukhaariya ikhtiyaarkii ay tahay aan eegno oo kale muhimku waa xaqii jamaacadii koobaad ay ku sugnaayeen taas oo la waafaqo ayaa jamaacadii noqonaya oo guud ahaanba siu abu shaama yidhaaho meelaha laysfaray lusuum ljamaaca macnaa waa lusuum alxaq oo xaqiga la laasimayo xataa haddii in badan ay xaqii gees marto in ay kuba sugan tahay intaas ayaa jamaacadii noqonaysa horaan u soo noqon imaamkii waynaa ibnu mubaarak oo jamaacada la weydiiyo waa cumar iyo abubakar iyo cumar taale way dhinteenba waa hebel iyo hebel iyaguna ma noola ugu dambayn buu ihi waa abu xamsata sukariyi min aljamaaca eh, waa nin markaa noolaayo oo ahaa nin sunada ahaayo waqtigiisii ah marka waxaan leenahay waa xaqii oo la laasimo oo dee bal markaa xaqi la laazimayey waa taa aynu soo maray oo dadkii muslimiinta jamaacadoodii inaan laga bixin xagga markay noqoto wulaadii amarka waa xaqii oo la laazimayo oo kale ijmaacina iyada dee taas adiladii sharciga ayaabuu kaga mid yahay saxaabadii rasuulkuna waaba kuwa ma ana calayhi wa asxaabi alyowma markay noqoto ahlulcilmi walijtihaadnada waa dadkii xaqan kala cabiraye matalaye raacaye iyagu markaa kuba sugnaado weeyaan oo adigu muhimku waa waxaan anagu ictiqaadinaynaa jamaacadii muslimiinta in la laasimo oon jamaacadoodii hadday xaggii deewulaadii ay tahayna aan lagaba bixin hadday xaqan ay kuma sugan yihin ay tahayna dee in la laasimo oo dee xaquna wuxuunbuu lisaamkaasi suurtogelayaa markaa kitaabkiiyo sunnihii la qabsado wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu xadhiga ilaahay wada qabsada marka taas marjicu yahay oo kitaabkiiyo sunnihii loo laabmayee la qabsanayo kaas baa adigu aan tafaruqdhac ahayn meel laysugu ysugu imanaya la laazimayaaye haddaba jamaacadu inay xaq tahay iyo sawaabo waa jamiica lusuumkeedu taas baan ictiqaadaynaynaa markaa furqadii furqadii dee maalan wixii xaqa ay jamaacadii muslimiinta ay ku sugnayd lagaba baxo asxaab alahwa waxay la yimaadeen furqadii bay noqon furqooyinka kala duwanna wataa la noqdayba markaas waxaa kaloo dee furqadii noqonaysaa jamaacadii muslimiintu markay xaggii aynu soo marnay khuruuj aimadii oo kale iyana khuruujkii jaanibkaasi iyadna furqadii buu noqonayaa bal haddaba furqadu inay zeeq iyo cadaab tahayna aan arkaynaa diinta ilaahay ee fil ardi dhulka ahaatay wasamaa'i waaxidun mid weeye oo diinta ilaahayna ede isaguu ka raali yahay waxa weeye ee la aqbalayo lagu badbaadaya waa mid keliya oo wa huwa diin lislaami waa diintan islaamnimo waa hogaansanka ilaahay subxaana wa tacaala loo hogaansamayo isaga keligii la caabudayo waa istislaamkaa ku dhisan towxiid istislaamkaa ku dhisan in isaga lagu caabudo wixii uu jideeyey kaasba weeye waa istislaamka kolley marka islaamkuna dee say u qaybiyaan islaam caam ah oo ah kaa ay rusushoo dhammi ay la wada yimaadeen sioo marka cibaaraadka inooguba iman doona kuwii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey ayaadna waa inoo soo qaadi doonaa oo markaa macnuu yahay dhammaanba arrintoodiiyo waxay la yimaadeen islaam buu ahaa rasuulkaa yihi salawaatuullaahi wasalaamu caleyh ambiyada isagoo ka hadlayay ikhwatun licallaatin waaye abuuhum waaxidun wa ummahaatum ambiyaduba waxa weeye waa waxay la mid yihiin dad walaalo ah oo dumar dee adigu xag isku aabbo ah aan laakiin isku hooyo ahayn hooyooyin kala duwan ay dhaleen oo ususha diinta marka la eego iyo arinkan ah alistislaam lilahi bitowxiid walinqiyaadu bidaca walbaraatu min ashirk in ilaahay towxiid loogu hogaansamo in shirkigii laga beri noqdo in daacadiisii iyo dee wixii uu isagu jideeye noqonayo lagu dhaqmayo taa waa waxii ay la wada yimaadeen kuma kala tagsanana usuushii oo dhan taa kuma kala tagsana ama dee sharaa'icdu waa tatanawucaysa waa markaasoo masaalixdii dadka iyo kolba wakhtiga ay joogaan iyo meesha ay joogaan iyo waxyaalihii ku habboonaan maslaxo ahaabay kula tacalluqsan tahay daba diinta ilaahay soo dejiyay ama isagu maqbuulkii waa diinta islaamoo taasi waxaan leenahay waa alislaam alcaam ama alislaam alkhaas dee magacan gaarka ah waa shariicatu sayidina muxamedin sala allahu caleyh wasalam ayaa alislaam alkhaas u yahay imakana waa kii guud baabuu inoo sheegi haddaba diinta ilaahay oo diinta islaamka yihii waaba mid keliya fil ardi wasamaa rusushii oo dhammina taas iyo islaamnimadkaasunbay ku sugnaayeen qaala lahu tacaala ina addiina waa diinka isagu mardiga ah diinka maqbuulka ah cind allahi ilaahay agtii alislaamu islaamnimo weeye wa qaala tacaala waraditu waan raali noqday waan doortay lakum idinka alislaama islaamnimaan idiin doortayn idinka raali noqday diinan xag diineed islaamnimaan idinkaba raali noqday <clears throat> matigaa ku jiraa sharaxuu inoo iman doonaa huwa haddaba islaamnimadkaas ilaahay diintiisi ih bayna wa watabsiir marka la eega xagga takliifta iyo cibaadaadka iyo jaanibka iyo bal markaa umuurihiisaba dee waa diinta wasadka ahoo guluwi xadgudub wax lagu xadgudbo oo xataa wixii maaduunka ama maamuurkaa laysfaray dee lagu xadgudbo taas iyo wa tabsiiri gaboodfal in la fudaydsado oo laga tago ama wax ka mida lagaba tago ayuu u dhaxeeyaa oo waa bal matalan waa xagga markay noqoto waana umuuro sharaxay nooguba imanaya haba koobnaadeene bal si aan u kaleeyanbu alfaadihiisa markay takaaliiftii iyo cibaadaadkii noqoto waxaan ognahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markay dadu yimaadeen ay gurigiisii guryihiisii yimaadeen iyagoo doonaya bal hoose qarsoon in dadku aanay arkahayn markuu masaajida joogiye dabadda joogay inay ogaadaan ay markiintay yaraysteen uu midkood yidhi anigu dumarba ma guursanayo midna maba seexanayo mid maba cunayo taas waxyaalaha dayibaadka rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayh inuu iyagii u sheegay inuu de waxa weeyaan habeenkii wax ka seexdo waxna kaba kaco inuu waxa weeye ayaamo qaarkood soomo ayaamana afuro inuu dumarka guursado markaasuu sheegay taasi sunnihiisii inay tahay bayna algaari waaljaafi oo markaa dee guluwiga ay doonayeen oo kale iyo taqsiirka umuura dad ay dee waxyaalahaasoo dhanba faraa ka qaadayaan ay kaba tegayaan ama yaraysanayaan oo kale diinta ilaahay way u dhaxaysaa bayna alquluwi watafsiir wa bayna tashbiihi watacdiil tashbiih ilaahay subxaana watacaala sifaadkii asmaadii adigu khalqigiisii lagu shabaho taas iyo tacdiili iyadoo wixii isagu isku sifeeyey sifaad ahaa ama rasuulkiisa uu kuga sifeeyey inoogaba sugnaa loo arko inay tashbiih keenayso markaa la anfiyo diinta ilaahay mid u dhaxaysa weeyaano man lam yatawaqa nafya watashbiha zalla walam yusib tansiih ayay matiga kitaabka kusoo aragnay marka xagga markay noqoto baabka asmaad iyo sifaatkana tashbiih iyo tacdiil baa uu udhaxeeya waa wasadkii wa bayna aljabri waalqadar xagga markay noqoto qadarkiiyo umuuraha qadarkana bayna aljabri jabri in ruuxii la yidhaaho waaba majbuur oo ina ikhtiyaar uma laho lagala mid dhigo se ruuxa murtacishkee gariiraya xarakaadkiisoo kale waxaan aynu laba imanayno laga mid dhigo saa dabayshaas geedkaa caleyntiisa ama laamihiisa ay dabaylay dhaqdhaqaajinayso oo kale lagala mid dhigo ikhtiyaarkii hadday aqwaal iyo afcaalba tahay loo diido laydha waxaumaba laha waa majbuur iyadoo qadarka sugitaankiisii lagu xeel dheeraanayo si jabriya ay laba yimaadeen iyo walqadari halkan waa inkaar bilqadari weeye qadarkii in laba anfiyo oo laydhaa wax ilaahayba qadari ma jirto isagaa addoonku ficilkiisa iyo isagaa samaysanayo abuuranayo rabbina shaqo kuma laha taas way u dhaxaysaayoo dee addoonkii cibaada amba afcaashii uu laba imanayo aqooshii ikhtiyaarkaa waa leeya waa samaynayaa kasabkiisiiba laakiin ay tahay xagga kalena ilaahay mashiicadiiyo iraadadiina kama hoos waxaan uu samaynayaana waa khalqi ilaahiyo abuur ilaahay oo addoonkiina kasabkiisii waa leeyahay kasabkii waana tan lagu sawaabinayo ama lagu ciqaabayo waa kasabkiisii hadday tahay arrinku ikhtiyaar la-aan iyo wax lagu qasbayo aniyo waxaanu ikhtiyaarba u lahayn maba yimaadeen takliifi may timaadeen xagga kalena ilaahay subxaana watacaala maa sha allahu kan waman lam yasha lam yakun waxaana ilaahay isaga addoonkiiyo waxaanu samaynayaba ka abuurayaba ah bal xagga labadaasna qaabkii qadarkana labadaa xaalo ayaaba diintan laynoo jireeyey ay u dhaxaysaan wa bayna alamni waaliyaas xagga wacdi iyo waciid markay noqotana amni laga aamin noqdo makrigii ilaahay oo saada ay de waxaweye murjico oo kale ba ahaa kala da ruuxuu dee laga helay iimaanba macsiya iyo dembi kasta wax alle wuxuu yeelayaa ma jirto waa naxariis ba halkan loo soo dhigtay waa loo naxariisanaya jannun buu gelayaaba bal markaa markaa makrigii laga aamin noqdo iyo walciyaasi waa saa quusasho laga quusto oo intaa midna dee waxa weeyaan rajihi unbaa qaalib noqonaya ama saafi noqonayo oo dee kii kale ka badnaan midna waa khawfkii unbaa qaalib noqon ama dee noqonayo mid khaalis ka khaalisaba waxaweyaan rajo ka khaalisa oo ilaahay naxariistiisii laga quusta ayuu haddii amni noqotona waxaweeye taasi waaba inahu laa yamwaa ma ka dhiga ilaahay cid kaba qoom khaasiriinba kaba aamin noqdo hadday iyaas noqotona kaa naxariista ilaahay ka quusanaya isagna dariiqa muslimiinta maaha waa kaa ilahay dhow man raxmati rabbi ila daaluun bal markaa haddaba labadaas u dhexeeya oo ujeedadu dee waa kuwa yadcuunanaa ragaban wa rahaban taasba wey raqab iyagoo naxariistii ilaahay rajaynaya cabsina ay ku jirto inba ilaahay ciqaabo kaba cabsanaya ayay ducadoodiyo taasi ay tahay oo rabbi subxaanah watacaala waa markaas makrigiisiina aan laga aamin noqon naxariistiisna aan laga quusan taas wasadkuna yahay alluqa zeeqan huwa almaylu can alxaq waxaqoo laga